sixiliyo godogodob dhashiyo kala wada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyasku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay guluf guluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran garya garisirtiyey gelingelin ka daran nabad dhegaystayaal halkan oo idaacadda kulmiya magaalada muqdisho ku soo dhowaada barnaamij ku xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa habeen axad ay soo gelayso taariikhdan waxay ku aadan tahay koiyo labaatanka oktoobar labaatan saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona qof reemi dagaal muqdi karo dagaalka xabadaa dhacayso waa la dhimana waa la dhaawamaya dagaalka kharash u baahan yahay qof beer goof dhex degan oo aqal soomaali degno dagaal markasta ma wadi kare dagaalka waa lagu wadaa dagaalkaas dagaal oo iskugu jir waa nabadiidka qeybo kamid ah ay la kulyihiin wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo sheegay in dagaal beeleedyada ku soo noqnoqda gobolka shabeellaha dhexe ay dad siyaasiyiin gaar ahay gadaal ka riixayaan isla markaana aysan u tureynin shacabka halkaasi ay dhibaatadu ka soo gaarayso qodobada sidoo kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka oo caawa soo saartay baaqiyo ku aadan in laga fogaado goobaha ay maraan webiyada iyo togaga biyaha dadkana ay u guuraan meelaha buuraha ah si ay uga badbaadaan ama uga baaqsadaanba fatahaad laga cabsanayo in ay sameeyaan webiyada iyo roobab kale oo kusoo wajahaan qaybo ka mida ah gobolada dalka soomaaliya qodobada sidoo kale barnaamijkeena caawa aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida oo loogu baaqay inuu iscasir xilli ardaydii ugu badneyd oo deegaanka ay ku dhaceen imtixaanka waraysi arrimahaasi ku saabsan ayaad xog waraysi ku dhegeysan doontaan sidoo kale waxaad barnaamijkeena ku dhegeysan doontaan xubintii kalamaan iyo suugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan farsamadu waa salaad mar kale iyo xog horaysi hal diin seesaan iskugu geli karnaa seesaan iskugu nacabna the only wadan oo saan isku nacab leenahay waay dadkeena bahluulyaal aqli ma qabno xawayaan socdale macnahay haddii qalinka loo turo wax qoraalka laga tego lama taabageli karo qabyaalada hooyadeed iyo aabaheed waa jahli iyo fakri haddaad jaahil xataa haddaad tahay dadkaada iyo dhulkaada jecel inta u haysid waay waay ani kama qabni miya garti oo wadinkeena ku halgareeno waxaan jaraysaaye dibu madaxa wayskala dacdaa daabidkeeda goortays wadado xatay baadaad u soo gale dariiq toosan soomaaliye waa lagaa gabe dugsi malaqabyaaladi waxay dumis mooyaan iyo godob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigyagigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran hagaag dhegaystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena xog waraysi maalmihii u dambeeyay dagaal beeleed sababay khasaare isugu jiray dhimashadii dhaawac burbur hantiyadeed iyo barakicinta tarayda dhinacyada halkaasi ku diriray ayaa qeybo kamid a ah gobolka shabeellaha dhexe wuxuu ku dhexmarayay beelo walaal halkaasi wada dega waxaase soo taraya baaqyada kala duwan loo jeedinaya dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya inay si deg deg ah u joojiyaan dagaalkaasi maadaama uu saameynta ugu badan uu ku yeelanayo dadka maatida ah sida caruurta iyo haweenka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle cabdiraxmaan daahir gure oo la hadlayay idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in dagaalkaasi ay ku lug leeyihiin gacmo shisheeye loona baahan yahay in dadka deegaankaas ay u midoobaan cid kastoo caqabad ku ah nabadda iyo xasiloonida ay ku nool yihiin bismillahi raxmaan raxiim eh, radio kulmiye iyo dhalinyarada maad saxaafadda waa salaamaya ah. walaalow eh, dagaaladaas iyo waxaas wax eh, soo noqday oo aan munaasib ahayn oo aada u xumaan badan waaye marka waxaan leenahay wixii dhintay alla naxariisto waxaan leenahay inaa lilahi raajicuun waxaan leenahay waxaas waa wax laga fiican yahay dhaqankaa tegay siyaasiyiintaa tegay dhaqanka nooc kastalaa tegay marka waxaan leenahay dagaalka dogaanka cadala iyo shaqada dhexa ka jira oo soo laalaabtay cid kastoo caqliga saaxiibuhu saaxiibahu eh, gacanta ha qabato qof kasta mataqaanaa ha isqanciyo waxaan u baaqaynaa in la joojiyo dagaal wiilaa ku dhintay wiil kuma dhasho annagana ka hirshabeel ahaan dowladda eh, hirshabeelle wakti badan ay gelisay saddexdii bil ugu dambeysay madaxweynaha iyo golo wasiiraan aan kamid ahay cadal aan balan ballan eh, kastoona laga qaadana waa nalooga baxay hadii dagaal istaagay mid kalaa la furayaa gacmo kalaa ku jiro meelo kalaa laga maamulaa dagaal caadi oo dagaal qabiilkii la yaqiina ayaa la siyaasadeedaa ku jiro faragelinaa ka jirto wax badanoo qalad ahaa ka jira meeshaas marka waxaa leenahay dee arrintaas dadka caqliga u saaxiibo dee shawardax kasoo jeedo ama reerahaas kasoo jeeda arintaas aragti kala ka yeeshaan insha allah waay wasiir gacmaha gadaal ka riixay aad sheegayso waa kuwe dad aan waxay ka faaidaan la garan karin oo nooca kastaba ka shaqeeya sababtay ah dagaal qof reemi iyo dagaal muqdi karo dagaalka xabada dhaceyso waa la dhimana waa la dhaawamayaa dagaalku kharash u baahan yahay qof beer goof dhex degan oo aqal ah soomaali degano dagaal markasta ma wadi kare dagaalka waa lagu wadaa dagaalkaas dagaal oo iskugu jir waa nabadiidka ka kamid ay la kulyihiin eh, dhinaca kalena ay dad siyaasiyiin hadda aan tala haynin ay faraha kula jiraan waaya markaan eegno eh, dadka bermageedyada ayaa dhibaatada ugu badan ay soo gaarayaan ee dagaaladaasi guryihii la gubaa maamulkiinuna hirshabelle dhowr jeer halkaasi waa tagteen dib heshiisiin waad sameyseen maxay dadka u qaadan lahayn dib heshiisiintaas marka laga yimaado in gadaal laga riixayo dagaalkaas aad sheegtay annaga hirshabeel ahaan steedkeenu waxaan ka daba dhigana male madaxweynaha noogu sarreeyey halkaas deegaankaas burka deganta deegaan ka samaysanay kulamaan qabanay waa iska horkeenay gobland dadka waa heshiisiinay dhaqankooda u yeernay nabadoonadood u yeernay wax badan aan qabanay wixii laysku haya qaar kamid aan ah maslaxad ka gaarnay markaan kasoo dhaaqan way bilaabatay marka arrintaas waxaa waxaan leenaha wax anaga aan ogeyna meesha ka jiro waxba meesha dhex yaalo kolley bardu waan la ogaa doonaa waxa meesha ka jira iyo cidda wax ka wado laakiin deegaankaas waxaa ka jira wax wanaagsan maahan masiibo rabaaniyaa ka jirto deegaankaas waxaan isleeyahay aniga markaan ka fikiray inay gacmo kale ku jiraan u qaato kuli waan doonaa insha waan soo bixi doonaa wax jira odayaasha dhaqanka labada dhinac iyagu awood uma laha inay kala dhex galaan dadkaasi diraraya odayaasha dhaqanku way dadaaleen shiraray qabteen goglay dhigeen dadkay isugu yeereen waa isku keeneen walaalooda arrintaas waa kuu sheegay meel laga maamulaa fiirada meel laga hayaa dalku meel ka shidan yahay dagaalada meesha ka dhaca oo meelay ka dhacaan soomaaliya ma jirto gurigaa la gubaa beertaa la gubaa dagaa la shidayaa qof dadka la dilayaa sabab la isku dilaaya lama yaqaano dad diris ah oo isku reer ah hal reer waa wax dagaal ah kala baxdo hal reer waaye oo ilmaadeer ah marka waa arrin kale koonfurta soomaliya wax badanaa soddonkii sana ka jira labaatanki sana ugu dambeysay al-shabaab iyo argagixiso iyo daacish waxbaa ka jiray dad dad qarsanaa ka jira meeshaas oo dagaalkaas wax kale ka raadinaya insha allah waaya hirshabelle marka tilaabo ay dadkaasi ka qaadi karto cad ma jirta miya bershabelle kaalmaday ubaahan tahay caalamiga oo arrintaas laga taageero waxay ubaahan tahay dawladda dhexe waxay ubaahan tahay internationalka ay iska fargeeyaan waxay ubaahan tahay dawladda dhexe eh, in arrintaas inay indhaha ka qabsan hirshabelle eh, waxay u tahay in laga caawiyo hirshabelle diyaar ay u tahay booliiska hirshabellea ku sugan taliyaasha ciidamada ku sugan waa laysku hordila eh, madaxweynaha ayaa gogol dhigay mataqaanaa waqti gogolna waa kaga kataa madaxweynaha ayaa saddex bilood wuxuu ka talinaya arrintaas in guul laga gaaro oo soo dabaalo tiibo wejigii kooaad ku gabagabeeye mid kale cusubaa la furay oo reero cusub ah marka sababtaas hirshabeelle eh, eh, iyo dawladda dhexe iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaa soona cadalo ka jira inay baaraan oo la ogaaneen madaxweynaha marsii horeysay markuu halkaasi ka hadlayay markii dib ushisinta dhexdhiga beela halkaasi ku dagaalam waxa uu sheegay in beel looga baahan yahay qofkii qof dilaa oo la ogyahay in sharciga la keeno isna la dilo taasi maxaa u dhaqangelin weyseen maamulkiina arintaanigade waa dhaqankii looraba laakiin qabiil marka qabiil waxba laga dhaqangelin kara waa inay dawladdu awood ku qabato meesha anagana de awooddaas waa kasoo ka shaqeynay waxaan u baahanaha laakiin in annagu dagaalkai argagixisadaan ku jirnaa ciidamadeena iyo shacabkeena iyo maamuladeena waxay ka shaqeynaha furutulaynka dagaalkii argagixisadaan ku jirnaa khawaarij la dagaalamoynaa marka eh, waxaan u baahnayn in maxkamadihii eh, federaalka maxkamada ciidamada meesha la keeno waxaan u baahnayn in eh, gudoomiya maxkamada ciidamada qalabka sida iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo waxaaso dhan fargelin ku sameeyaan taliya ciidanka xoog uu meesha tillaabo ka qaado intaasna weli ma hayno insha allah waaya dagaalada marka dib u dhac ma u keeni karaan dagaalada lagula jiro al-shabaab aada iyo aada u keeni karaan furun meesha waxaa dagaalka kale ka dhow ciidamada ayaa wado u tahay ciidamada ayaa laga abaabulaa reeraha meesha degan dhalinyarada macawisliyada ciidanka loo isticmaalay macawisliyadii dagaalka shabaabka loogu talagalay ayaa dagaal qabiil loo soo celiyey dadkii qabiil marka u dagaalaan qoryihii shabaabka loo qaaday ayaa qabiilnimo isku dilaayo su-aashaas ay weydiisay waxawaaye dagaalka shabaabka ee aankan dha waxay hagardaamo ku tahay dhabar jibinay ku tahay dadka arrintaa ka shaqeynaya iyo deegaankaas dadka dagaalka ka wadahone waa dad dhibaato ku ah inaa shabaab lala dagaalamo markale waxaan leeyahay siyaasiyiinta iyo duwabka ugaaska iyo imaamka iyo ugu sareeyaan dadka inayna isdilin laga caajisin walow aad dadaasheen oo shaqa a qabateen oo wakti aad bixiseen haddana mar labaad adika kaashanayo stateka iyo federaalka inaad dib markaas loo bilaabo oo dadkaas eh, weliba ayadoo sharci la kaashanayo markaa maxkamado iyo la isticmaalayo iyo ciidamo in go-aana adag laga qaato meesha qurunka ka jirana in gacanta la geliyo insha allah kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabelle cabdiraxmaan daahir guure oo inooga warramayey islamar ahaantaana go-aanka ay ka qaadan doonaan dowlad goboleedka hirshabelle dagaal beelyadada kusoo lalaabtay qaybo a ah gobolka shabeellaha dhexe ayuu ahaa isagoo u warramaya barnaamijkiinan xog waraysi gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran barnaamijka xog wareysa degeysanaysaan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho oo idinkaga imaanaya hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa goordhow soo saartay digniino hor loo ku aadan dadka degan hareeraha webiyadii sidoo kale goobaha ay biyaha maraan waxayna hay-addu sheegtay roobkii ka da-ay dhowaanahan gudaha dalka iyo saacadihii u dambeeyey inay saameyn ay ku yeesheen dad badan oo halkaasi ku noolo waxayna hay-addu sidoo kale ugu baaqday dadkaas inay ka fogaadaan goobaha ay xilligaasi ku sugiin gaar ahaan goobaha ay maraan webiyada eh, runtii eh, xaalad waxaan ku jirnaa adag oo dabcan xilli roobaadkii aan muddada aan filanaynay oo bilowday meelaha qaarkoodna fatahaadii ay dhacdayba waxaan rabnaa inay dadku ay u feejignaadaan talabixinta ay soo saaraysa hay-addu waxaan ka ballan qaadaynaa inaan talabixin joogto ah oo xilliga ay ku habboontaha aan soo saari doonno waxaan rabnaa haddii ilaaha yidhaahdo inaan wixii tabarto ah tahay aan shaqayno waxaa jooga gobolada maamul goboleedyo nala shaqeeyo sida wasaaradaha maaraynta masiibooyinka maamul goboleedyada waxaa kaloo joogo shaqaalo oo hay-adda ka socdo waxaan rabnaa dadkaasi in lala shaqeeyo loo dheguluglaado dadkuna inay ka digtoonaadaan xaaladaha oo ay sidii horeba loogu sheegay ay ka sikadaan meelaha fatahaaddu ay ka imaanayso waxaan dareensannahay hadda roobabkii weli inay da-ayaan inuu cirku uu roobku diyaar u yahay in meelihii ay roobku ka da-ayeen ay olredy ay xalay ay ka een haddana ay weli kasii da-ayaan marka waxaan runtii mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad aan dadka soomaalida uga codsanaynaa inay ka sikadaan meelaha biyomareennada ah oo ay meelaha ay godadka ah ay u wareegaan meelaha taaga ah aad iyo aad aa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah aan ka bixinaynaa sida ay siddeed afartankii saacadood ugu dambeeyey ay roobkii ka daahayay daafaha dalka ay u saameeyeen meelaha kala duwan oo ay u daayeen waxaan ku bilaabaynaa gobolka hiiraan oo ay roobab wanaagsan ka da-een oo xiriir saacado badan oo ilaa iyo xalay fiidkii daahayay ayaa waxa ay sababeen in ay fatahaad daadad ah ay magaaladii ku soo rogaan sarana u qaadaan heerkii webiga sidaa darteed ay sababeen khasaare markaa waxaa marka la soo gaaray xilligii ay aadka ugu habbooneyd maadaama sansaantii ay muuqatay oo bishii ugu dambaysay gebi ahaanba aan ka hadlaynay in dadku ay ka sii baxaan magaalooyinka oo meelaha taaga ah ay sii degaan loo calaamadiyey marka talabixinta aan hadda aan sii xoojinayna ayaa waxay tahay in arrinka laga sii feejignaado marka laga daadgureeyo dadka iyo hantida labadaba waxa iyana roobkaasi ay saameyn ku yeesheen gobollo kale oo ay ka mid tahay gobolka gado iyo gobolka baay sidiisaba sidoo kale waxaan eh, hubnaa in roob mahiigaanah oo soconahayay xiliyo badan oo xaddigoodu markaa uu udhexeeyey ilaa iyo milimitir in ay ka daayeen aagaga marka aan dib ugu soo noqono gobolka gado gobolka gado oo uu maro webiga juba laga soo bilaabo jidas doolow ilaa iyo luuq waxay ahaayeen kuwo markaa roob mahiigaanah oo ka daahayay dartood iyo weliba gudaha roobabkaas ka daahayay waxa uu heliyey roobabka ka daahayay dhinaca kale ee xadka oo dhinaca etoobiya ah buuraleyda etoobiya ah kuwaas oo markaa sare u qaaday biyihii markaa uu waday webigu kuwaas oo sababay fatahaado kala duwan oo ay ugu dhib badan tahay marka inta aynu xogta hayno degmada la yidhaahdo eh, luuq degmadaasoo markaa ay daafaheeda degan yihiin dad barakaca ah oo u nugul saamaynta raboobkaas sidaa darteed marka laga soo tago talabixinta waxa aynu markaa aad u xoojinaynaa iyadana in digniintii ay meesheeda taagan tahay oo aynu weli ka digayno in roobabkaasi ay noqon doonaan kuwo isxigi doona oo markaa saameyntooduna ay noqon doonto mid markaa issoo tarta sidaa darteed waxaan shacabka iyo ummadda soomaaliyeed ugaga digaynaa in ay sii feejignaadaan feejignaantaasna ay ku daraan ficil oo goor horeeto ay uga guuraan meelaha hoose oo ay biyuhu ku fatahaan inta badan oo ay u guuraan meelaha taaga si ay e, naftooda iyo maalkoodaba u badbaadiyaan insha allah waxaan rajaynaynaa in ay uu ilaahay nagu badbaadiyo annaga oo dhan insha allah maasantihiin kuwaas waxaa mas-uuliyiinta hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka oo soo saaraya degniino loo ku aadan ku soo wajahan qeybo ka mid ah soomaaliya gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay guluf ku tegey gigya gigisbedelay garya garishirtiyey gelingelin ka daran barnaamijka xog wareysaad degeysanaysaan idaacadda kulmi oo idinkaga imaanayaa wasiirka waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida ayaa loogu baaqay inuu sacasili xilli ardaydii ugu badneed oo deegaankaasi kasoo jeeda ay ku dhaceen imtixaanka dugsiga sare wasiirka ayaa waxaa la sheegay in ardaydii ugu badneed ay ka qaybgelaysa imtixaankaas ay dhaceen isagoona qorsheenayo inuu faahfaahin guud uu ka bixiyo xilli dowla deegaanka soomaalidu ay sheegtay in isla xisaabtan ay u bilaaban doonto ardayda kala duwan ee ku dhaqan deegaanadeeda mid ka mid aqoon-yahanka ah deegaanka ayaa la hadlay wariyaheena cabdiraxmaan gamaadiid oo ku sugan magaalada jigjiga waxaana ka weydiiyey fadeexadaha wasiirka uu lagu hadlagalay bismillahi raxmaan aad baad umahadsan tahay wariya gamaadiid iyo warbaahinta kulmiye aad baad umahadsantihiin runtii arrintan ardayda dhicitaankooda ama ardaydii imtixaanka nadiitobnaadka ku dhacday dowladyaanka soomaalida ama guud ahaan ethoobiyaba waa arrin runtii daha ka qaaday heerka tayada waxbarashadu ay ka taagan tahay dalka iyo iyo deegaankaba in guud ahaan ardaydii macnaha imtixaanka nabitobnaad ku fadhiisatay keliya hataa boqolkiiba saddex ama boqolkiiba qof eh, ba saddex jaamacadda ka helaan ama dhibcood jaamacadda ay gaaraan oo arrin runtii dadka deegaanka iyo guud ahaan dalkaba runtii welwel weyn ku abuurtay dee tayada waxbarashada erka gaarsan tahay inkastoo xisbigan b b ee haata hayaa uu u aanaynayo in eh, nidaamka waxbarasho ama qaabka barisbarasho ee eh, hadda ka hor taliskii eh, hadda ka hor jiray ee t p l f ama e p r df hogaaminayay ay waxbarashada tayadeeda aada ugu ciyaareen haddana waa runtii waa arrin kale oo oo welwel kale abuureysa oo heerka waxbarashada dee already shan sana xisbigani joogaan marka iyagu laftigooda inay dib isu qiimeeyaanoo qaabka waxbarashada ama ardayda qaabka ay wax u barato waxba laga bedelay mise imtixaanka sidiyaas ayaa lagu qiimeeyaa runtii waa in lasu qiyaasi karaa ardayda intayna labisnaankaba soo gaadhin heerka waxbarashada ay gaarsiisan tahay in keliya kana ardayda la eedeeyo maaha waa inay mas-uuliyadda qaadaan xafiiska waxbarashada heer qaran iyo heer deegaanba oo runtii mas-uuliyad mas-uuliyad weyn ay ka saaran tahay ardayda dhibicahooda daryaata in la fiiriyo oo lagu maadaysto ma aha la in um, mas-uuliyiinta ugu sarsareeya qaar ay xilkooda ku waayaan oo la yidhahdo deeqniyadii waxbarasho miisaaniyadaas ayaad u qabateen dee meeshuma meel waxba xareysaa miyayna ahayn meel dad tayala oo waxbarasho waxbartay kasoo bixi karaan miyayna ahayn waya qiimeyntaada adi qiimeyntaada marka la qiimeeyo eh, ma tahay in toddobaatan afar arday keliya ee eh, deegaanka soomaalida iyadoo ko iyo labaatan kun arday wax ka badan eh, ay galeen imtixaanka in toddobaatan afar keliya tayadoos idaacadda u gudbaan ay leeyihiin ma kula tahay kamidiyada waa la filan karaa sababtoo ah qaabkii hadda kahor imtixaanaadka loo gain jiray deegaanka iyo dalkaba waynu ka warqabnay waxaa jirtay dee qish la bixin jiray oo aan lakala qarsan jirin oo labatobnaadku markuu gaadho haddii in imtixaanka inta lala soo baxo oo qaarkood dadka inta lacag la siiya ka shaqeeyaan ardayda saa qishka loogu qaybiyo oo jawaabihii oo diyaar un aroorta ay u tagaan waynu ogeyn wax sabrisa ma aha ardaydan dhacday wax dad runtii qofkii nidaamka barisbarasho ee dalkii deegaankaba ka warhayay nidaam uu la yaabi karo ma aha runtii waxa weeyaan waa cid kasta iska filanaysa inay dhacayaan ardayda noocan laakiin su-aasha isweydiinta mudan waxa weeyaan dadkani nidaamkii ama jawigii ay ku baasi lahayeen ardaydani ma loo diyaariyey wey macalimiin ku filan ma haystaan macnaha library iyo facilitygii waxbarasho oo kalaasyadu kamid yihiin ma haystaan maxaa dhahdaa buugtii iyo textbookii referency ay ka dhigan jireen ma haystaan macalimiintu si joogta ama ah ugu soo gashaa ama tayadii loo baahnaa macalimiintu ma leedahayba waynu ka warqabnaa iyo dalkaba macalimiin waxaa noqda dadka tayadooda ugu liidato ama dadka imtixaanaadka ay ku geli lahayeen kuliyadaha kale heli waaye ayaa ayaa gala macal ayaa gala eh, maxaan dhada macalin noqdo oo macalin laga dhigtaa marka runtii eh, wax la firi kariyay bay ahayd maaha wax runtii lala yaabo laakiin keliyaata waxa weye dowladda maxaa uga qorshaysan oo runtii ay ka qabatay hadda in laisla xisaabto maalinka imtixaanku gaaro maaha siyaatay laga sheekaysto laakiin waxa weeyaan in imtixaan kale oo ijaaba ah oo tartamo loo qabto ardayda iskuulaadka dhexdeeda lagu arko dardargelinteedii la arko ayaa ayaa ka muhiimsan intii natiijada imtixaanka la eegi lahaa waxaa jirtay eh, su-aasha ugu dambeysa ardayda waxay ku doodayaan oo ay leeyihiin eh, manhajkii cusbaa nama soo gaarinba oo nalooma dhigo oo waxaana loo dhigaa manhajkii hore isagaana imtixaanka lagu qaadaya runtood arrintaas waxbaa ka jira nidaamka manhajka ama qaabka barasbarasho waa la bedelay taleefonkiyadii hore ee ardayda haysteenna kuma anfacayaan marka manhajka cusub nidaam eh, barisbarasho oo macalimiintiina lama soo gaarsiin dee ardaydii talist referenc iyo isticmaalayana lama soo gaarsiin taasina way jirtaa runtii oo waan waan kugu raacsanahay boqol kiiba boqol in ka gaabis badan uu jiro oo manhajka cusub in ardayda loo qaybiyo marka runtii eh, wax badan oo isbiirsaday ayaa jiri karaya laakiin in maadiista inta laga baxo lala xisaabtamo weeyaan wasaaradda waxbarashada heer deegaan iyo heer dal ama dowlad deegaamadaba iyagana lagula xisaabtamo ardaygii dhaca iyagu mas-uuliyay ka noqdaan markaa kadib ama qisha bixiyaan ama si kalaa sameeyaan maaha niyatsaa lagu dhaafo waa in la yidhahdo wasaaradan adigaa mas-uul ka ahaa qarashkii lacanteeda loo haya maxaad ka qaban erkeed gaarsiisay waa la yidhaha heerkii hore kasoo qaatay erkeed gaarsiisay hadda wax ka dhiganta hadday istan kusii socoto dee jaamacado fara badan ayaa albabada loo laabi doona oo ardayga shaballa waayi doono marka saas weysama diidow su-aasha su-aashii eh, tan la xiriirta haddii aan raaciyo eh, ardayda hadda eh, ko iyo waayo cabdikaad aad iyo aad umahadsan tahay ardayda hadda ko iyo labaatanka kun ah marka laga jaro toddobaatan afarta arday baastay maxaa qorsho ah oo heli karaan ayaad is leedahay ma imtixaankii la mid ah ardayda cusub laitonaadka heli doonaan fursadooda waa side dowladda lafteeda ilaa hadda ma jirto war kasoo saartay arrintan oo ay kaga hadayso oo waxay u diyaariyeen ay qabanayaan ma jirto marka muxuu noqon karaa adiga maadaama tahay qof activista oo arrimaha bulshada dhaqaaqa doorka ama fursadda u banaan jamadiid sidaad sheegtay waa runtaa ardaydii hore ee dhacday waxaa loo sameeyey nidaam la yidhaahdo karis jaamacadaha ayaa lagu xereeyey waxbarasho kiraasho oo ilaa dhowr bilooda ayaa loo sameeyey kadib imtixaan cusub ayaa laga qaaday sidaas ayayna ku baaseen ardayda badankoodii laakiin ardaydan kale oo aada runtii uga fara badan ardaydii hore dawladdu ilaa hadda wax eh, fas eh, qorsho oo ay kasoo saartay ma jiro waxaan ka ahayn keliya hadda dadku waxay weli aaminsan yihiin in eh, ardayda fursadda ah ay u furan tahay inay labiy tobnaadkii ku celiyaan laakiin weli wasaaradda waxbarashada umayna umayna soo saarin war rasmiya oo xaqiiqa inkastoo ay jiraan warar eh, laysla dhex marayo oo ardayda qaarkood ay sheegayaan ama dad xogaha aan ka helnay qaarkood ay sheegayaan in eh, loogu celin karo oo ardayda dhibcaha inta lasoo saaro heer ardayda heerkaa gaadha in sidoo kale sidii sanadkii hore loo sii wadi karo nidaamka visa laakiin runtii dowladda miisaaniyadda runtii adag ayay ku tahay in arday fara badan oo elektronaadka toos jaamacadaha u geli lahaayeen haddana jaamacadaha lagu xereeyo kharash ahaan jaamacadda jaamacadaha aad ba ugu fara badan tahay laakiin bal waynu ka wartagi doonaa wasaaradda waxbarashadu warka ay soo saartay ee rasmiga wayna sugi doonaa laakiin wararka noocaas ayaa suuqa ku jiro oo la saddex marayaa inkastayna rasmi ahayn ku sixiliyo godob-godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalmaan ee barnaamijkeena dadkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha berigoo kale kalamaane wax ma taqaaniina waxaa la dhihi jira urugadii bulshada ka uurgubashadeed cadow iligadaray ka aafqabashadeed ambadkeed lumay isu ururinteed onkodiyo hilaacu dorosideed ilayskii xornimo ugu baaqideed adiga lahaa war cabdullow taas waxaa ka dambaysay eed layska galo iyo kala irdhayn oktobare adaa lahaa naw waar somalilan oktoobar lama maqashiiyo wurbahotaas annagaa hortaa diidnay warwar ma haysiina bisha oktoobar inkastoo taariikhda aan ku maqlay in soomaalidu u dabaaldegi jirtay haddana taariikhda waxaa lagu hayaa inaysan u fiicnayn soomaalida oo adigu intaas buqur baad ku maqnay war ma kacaankii kadib uu dhashay aryaa kacaanka wasiiraka kadib dhashaaba jooga xaad kula yaabe oo wallaweynay kuwa hooyadood ilmiraan tahay miya madaxniya wurba xildhibaana sagaashan iyo kowdii dhashay miyaad arag war taliyihii xoogga dalka jenaraal daa'uud yare sagaashan iyo kowdii aan dhashow ku yidhi war dowladda cabdiqaasim aqliyaysan ninkii xilkuu haya muxuu ahaa wala siniin wereeriyaayba owlaadahaayen warmadeeyow runbaadan sheegayne xildhibaanadii eh. ajoyle ooyo wooriyo wadshay dhibadee u codeeyey eh. meeqasanay jirin iyagu warsan hojidaas magordaasan lankii hoogkoo dhow hunsulkale kodhoowtaas warwarka iga dhex gelinine eh. dhacdooyinka bisha oktoobar dhacay waxaa ka mid ah saddexdii oktoobar shacabka muqdisho afartii oktoobar qaraxii lagu hoobtay hargaha iyo saamaha saddex iyo tobankii baydhabo afar iyo tobankii masiibada ahaa soobe shan iyo tobankii madax madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdirashiid sharmaarke arke toddobai oktoobar qarxayo ka dhacay kaxda koobiy labaatankii oktoobar kacaankii afgembeeyey dowladdii la soo doortay tobankii oktoobar geeridii allah u naxariistay abwaan abshir bacadle siddeeddii oktoobar allah u naxariistay geeridii ra-iisul wasaarihii hore cali khaliif gallayr siddeedii labaatankii oktoobar qarxyadii naase hablood labo sagaal oktoobar qarxyadii zoobatuu iyo maanta ay tahay koobiy labaatanka oktoobar qarax ka dhacay ceelasha biyaha oo ay shabaab sheegeen inay ugu aarayeen shacabka falastiin oktoobarey adaa lahaa oo ceelasha biyaha ma israa'iilaa degan war harkaha iyo saamaha ee lagu laayay ardada soomaaliyeed shabaab waxay dhaheen waxaan uga aaraynay abuuyaxya aliibi oo maraykanku yaban ku dilay naw oo soomaalidu maraykanba umow taasaba kala maanahe war waalan oo hubaysan inay yihiin bay caddaynaysaa oktoobarey adaa lahaa war qaramada waa kuwii dhihi jiray carruurta iyo dadka dhimir kale hubka waa in laga ilaaliyaahe maxay ugu ogolaadeen shabaabka qoryaha la ordayay war xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yihiin usaama bilaadina nimankan u sheegay inuu maraykan la dirirayo halganku meeshau ku dhammaanaya asigoon u sheegina waa dhintay hadda wili soomaaliya laylana maraykan la diriraynaana waa leeyihiin oo hadda shabaabku filan aan dhammaad lahayn may jilayaan oo cid ka fadhama la waayey war furihii usaama bilaadiyaa la dhintay miyaa lagu dhihin war xeerarkii lagu dhisay qaramada midoobey oo ay ka mid ahayd ilaalinta xuquuqda aadanaha dhammaantood falastiin ay ku fashilmeen israa'iilaana burburisay maraykankuna waa ku raacay sababtoo ah wax walba oo xeerarka qaramada midoobe mamnuuc ka ahaa oo ay ka mid tahay inaan carruurta iyo dadka maatada la laynin oo ay ka mid tahay isbitaalada iyo iskuulada iyo meelaha cibaadada iyo dadka rayidka xarumihiisa inaan la duqaynin ama dagaal saamaynin wixii oo dhan safaa laga maro israa'iil xabad ma dhaafin marka maanta wixii ka dambeeya qaramada midoobey waxaa laga rabaa sharcigay ku dhisan tahay in adduunka loo sheego waar axmedoo qaramada midoobey garan mayside gudniinka fircooniga raali kama aha war gabdhihii xataa waa lagu laaya falastiin oktoobareyada lahaa war qaramada midoobey xuquuqdii dadka hadday ilaali weysay xayawaanka hartay sidee laga yeelayaa war falastiin dabjoogtii oo dhan xitaa waa la laayay waxay ay iyo mukulaal daasanna maydkooda waad la yaabaysaa war isku soo wada duube maraykanka waxaa kala weynaaday shuruucda qaramada midoobay gardarra ku difaaca israa'iil ma wayaan khawaarijii falastiin idinku arrin ma naga aamustaaniin war kalemaani dhacdooyinka bisha oktoobar soomaaliya ka dhacay in yaroo ka mid ahaan idiin sheegnaye dhan ay u tahay bil madow waxaana xitaa taarikhyahanada qaar u qoreen bisha ugu dhimashada badan caalamka haddaan saddex dhacda idiin sheego bishii oktoobar kun dadka badan laba kun oo qof ayaa maraykanka ugu dhintay hergabkii isbaanishka waana bishii ugu badnaydee laga diiwaangeliyey ee muddo soddon maalmood ah dad intaas leeg ay maraykanka ku dhintaan dii oktoobar dilkii anwar saadaad madaxweynihii masar siddeeddii oktoobar dab qabsaday magaalada jakaako oo burburiyey ayna ku dhinteen dad ka badan saddex boqoloo qof ugu dambayn bishii oktoobar dii dunida waxaa ka qarxay dagaalkii israa'iil ee carabta bixiyey kaasoo dhowr maalmood socday dad aad u badanna ay ku dhinteen haddana toddobada bishan oktoobar waa tan dagaal ka socdo oo weerarkii ay ururka xamaas qaadeen ay hadduu dhimashada laba dhinac ka badan tahay toban kun oo qof war cabdikuusa war mahay sida koob iyo labaatanka oktoobar shabaab waxay dhaheen qarxii ceelasha biyaha ka dhacay shacabka falastiin aan ugu aargudaynay sharu idin waafaqday innagaaba ka xun dhibaatada shacabka falastiinoo u bannaanbaxaynaye waxay noogu aargudayaan war afkay been ka sheegayaane cidday u aareen waa israa'iil war kalamaanay bilaash aad ugu rafanaysiin octobar ma taqaaniinoo adduunka waxaa looga yaqaan the month of crash market bisha ugu xun ee suuqyada adduunka weliba taarikhdu markay ahayd sagaaliyo tobankii oktoobar kunsaaboqolsiyotodobadii waxaa jirta maalin loo yaqaan black monday isniintii madoobayd oo adduunka inta loog yahay hoos u dhacdhaqaale tii ugu weynayd ay maalintaas dhacday marka soomaali maryooley oktoobar isnod easy oktoobarey adaa lahaa runtaanay soo madhe aniga bardooni labaatan bermilogaasaysidaa yaman iyo boosaaso dhexdood igaga degtay waar horta somalilan markii diyaaradaha lagu weeraray soo oktoobar may ahayn war diyaaradaha oktoobaraa ridaysaa lagu yidhi war markay tiri somalilan waa goonna siddeed tobanka may bay ahayd war war mahaysaane doorashadii lasoo dhaafay waxay ku sigatay inay oktoobar dhacdo horta oktoobare maxaad ahayd oktoobar waa teeniyadii kow iyo labaatanka oktoobartii sangari jartay lemahayne war madaya waxaa lagu yidhi oktobarey adaa lahaa war kalamaane war mahaysiine madaxweynihii hore farmaajo wuxuu yidhi tush hanagidii weeley waarma somalilan buu ixtiraafay su'aashaa kama jawaabi karo miyuu yidhi warwarkaa ku soo ordinina madaxweynuhu wuxuu yidhi dalku hubantila'aan siyaasadeed iyo qalalaase inuu galaan ka baqaya aadna waa uga walacsanaya arrintaas si dhowna waa ula soconnaa waxa ka dhacaya soomaaliya cid laga yeelayo inay xadgudubtana ma jirto muddo kororsina lama aqbali karo dastuurkana waa in la ixtiraamaa buu yidhi baarlamaankana wuxuu yidhi dad qoor iyo xelale oo sharciga ilaalsha ma xumee arrimaha uu sheegayo intii uu joogay muxuu wax uun uga hirgeli waaye foolba hatalia gudoomiyaha baarlamaanka korontada mehan kujar wayteen war roobninu ka fogyaha oo dorosee ninkuu ku da'ayaa wuxuu joogaa udub islaan kuma mudna war xildhibaan jenaraal saadaqjoon oo markii hore odaga ka fashiliyey haddeer wuxuu yidhi qalaalaaso iyo fawda dalka inay ka dhacdo adiga ugu khatar badnaa mid dalka soo wajihi lahayd oo taadii ka darnaydna ma jirin xog badanna waa kaa haynaa laakiin inaad aamustaa kuu fiican madawiine laata juugjuug walaata faragfaragaeray aryaadhaha samagee cabdullana waxa uu yidhi eh? dhibkow dhigay ninkadhaye dheghow dhigin warkow dhaha dhibkow dhigay ninkadhaye dheghow dhigin warkow dhaha war cabdulow saaxiibkaa cabdulle siyaasada dhexdhexaadka ahw ma yaqaan miya ee sugaantiisu waa suugaan caafimaad aho dawaaba warbow xasan shiikhsoo idinma oran meel lexoo la istaagaa ma jidho warnimayo war ma haysaane dhalaqdhalaqdii hore ma jirtee dagaalkii wuu cuslaaday laba safaana loo kala baxay ama shabaab ahaa ama shabaab la ladir ahaawana kala dhacday marka waa la kala mirmayaa ee dhinac raaca eredayo xalaaley eh, aan maqli jira war waxaa la yidhi cadaawaha la jire cishaduu wakhtigu soo cadaadiyuu caalwaaga yahay cudurdaar ma laha axmed leerow abwaan cabdulla raagi allah u hadda ka hor waxa uu yidhi arooya dhankaas maad u kacdaan oraxdu ay u dhacayso oo dhankaas maad u kacdaan ay ka soo dhalahayso dhexdaxaa idintaaga dhulku haydin laqe war anna cabdulla waxaan maqli jiray arrimuhu ayaamahan ayaxteeg eel naareeb ahaa war kalemaanay war mahaysiine madaxweyne xasan sheekh haddaad koonfur galbeed ku ogeydeen bariyuu idinka xigaa wa haddana ma boosaasuu degey war ma wejigii saddexaad uu ka bilaabay buuraha galgala wah boqolna maya ka daraawayan ku war war ma haysaane degmada gadoon agteeda baabuur sahay iyo shidaal shabaabkuu sidaa lagu qabtay markii ay maqleen in wuxoodii gacanta lagu dhigayna weeraray soo qaadeen haddana weerarkii waa eedeen baa la yidhi hadda mayd iyo laga qabtay meeshii uga dhaqaaqeen war war ma haysaane khawaarijtii waxay ku dagaalameena la yidhi meel biyo cadda hadda la yidhaaho burujeed u dhow waxayna isku laayeenaa la yidhi dadka anaa laynaya iyo anaa laynaya ari adiga laftaadaan war hayne nimanku waxay isku laayeen baa la yidhi jabkii iyo xanuunkay ka soo gaaray dagaalka ay burujeed ku qaadeen adaa hebel u sababaha iyo adigaa sababaha waar goojacate cidna naguma layna anagoon baa iskaga baxnay weligiinba hadda iskaga baxa oo maxaabiistuna maxay ahaayeen aryaadnaha war ma haysiina garaar jaamac wuxuu yidhi gobolka owdalow gobolka owdalow gala dagaalka aqoonsi degdegahaad helaysiin sidaan yoo kale wargaraadku wuxuu kaloo yidhi aqoonsiga barya kumaanaan helin xinjirteennaan u daadinna war ugaaska gobolka awdal oo garaad jaamac la joogay waa u riyaaqaalayiya warka garaadka oo hadda ma buurahay gelahayaan waar wallaweynay somalilan shisheeya ku soo duulaye ha ku soo darsaminee naga daayo baanaddana wax ku furfuraysaan war waxba laydinma sheegi karoo dad falan baa tiini madaxweyne xasan shiikh dhuusamareeb buu ku laabtay halkii buuna dagaalka ka hogaaminayaa shabaabkii islahaa duru waa idinka tago haddaad nasanaysiin qaca ka yeertaa layidhi mar kale war axmed daarow gormad ciyaalka xaafadda ku biirtay indhaha loo shitayoo ku yidhi shabaabka wadnaha dhaglaha lagu yidhi war caafimaad qabaan naxoo wadnuhu dhagleeya waar wallaweynay faysal cala waraabe wuxuu yidhi iminkaannu xuduuddaydii tegaynaa soona xidhanaynaa fiqi wuxuu wadana ma aqbalayno firdiya wuxuu sheegayana yeeli maynu somalilanna lixdankii bay dowlad ahayd markaa wallaweynay dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu haduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqlow reer laasacaanood waxay dhaheen laysi gaabin mayso gadaal u laaban mayso gardarra qaadan mayso waraabwaanguurow sidii qurbajoogtii la soo hadlay dadka ku dagaalamaya shabeelada dhexe wuxuu yidhi tolkay cali cismaanow caqli maaha saanuye cashiirada islaydiyo colaadan sokeeyaha cadow baashidaaye caloolxumaha daawane kala celiya ehelko cudud mida ku joojiya casiiskana ukaashada war anna ilaacadda kulmiya waxaan ka maqli jiray waa waana kugu filan haddii aad wax fahmayso war waxaan ka maqli jiray xilliga colaada maanta waxay aasaan wiilashooda xilliga nabaddana wiilashu waxay aasaan aabbayaashooda war waxaan maqli jiray olaad sokeeye ciilaa ku kordhee laguma ciil baxo warbow anna waxaan maqli jiray wiil baa ku dhintay hadda wiilkuma dhasho war waxaa kaloo la yidhi colka dhex cali ciismaan waa ceebaan laagacey meehey eebow beledweyne waxaa looga barakacaa dagaal ma ahay biihii waa beeledweyne allahayow kadhig beerta raaxada beeledweyne allahayow bilayada hareermariurba waxaad ka tagtay berlula allahayo baarlamaanka lagu daro warwar mahaysaana deegaanada fatahadu ka dhacday waxaa ka mid ah degmada luuq ee gobolka gedo reer gedo allahayo balayada hareermariluuqganaane ganaane aa ka tagta saaxiiboreer luuq allahayo balayada hareer war bulshada reer falastiina cadowgu isu bahaystay balayada allahayu falastiin hareer mari war jimcihii banaanbax ka dhacay muqdisho waxaa lagu arkay wiilal iyo gabdho looynayo oo la damqaday xaaladda falastiin waxaana loogu baaqay in jimcaha dambe xaaladda shacabka soomaaliyeed ee argagixisadu xasuuqayso ay la ooyaan oy la damqadaan soomaaliya allahayow ka wariijta dhaafsi xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo